alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allahu cla muxamadi wcla ali muxamed wslama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal ma callamtana wbalan clayna wغfir lana wliwaalidina wlilmu'miniina wlmu'minaat allahuma aamiin xadiidka shan boqol iyo siddeed iyo toddobaatan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraءa almuhaajiriina aatow rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam abu hurayra waxa uu sheegay in saxaabadii muhaajiriinta ahayd kuwoodii fuqarada ahaayee wax xoola aan haysanin atow ay u yimaadeen rasuulallaahi sala allahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay bay u yimaadeen faqaaluu waxay yidhaahdeen dahaba ahlu duhuuri biddarajaati alculaa dahaba waa tageen ahlu duhuuri dadkii markaa waxaa maalka badan u saaxiibka ahaa ee xoolaha badan lahaa addasri waxaa la yidhaahdaa disaaq marada korka laga huwadaa lahaa disaaq shicaarna waxa la marada hoosta laga hoodo dasrina waxa weye waa huwin weeye marka waxaa laga tilmaamayaa addusuur hadda xoolaha badan kaanahu markaysa marka waxa yani dee dhar dadaayo qofka ay yihiin oo kale marka ahlu dusuur waxaa looga jeedaa dadkii xoolaha badan lahaabaa waxay la tageen bidarajaati alculaa darajooyinkii korreeyey la tageen darajooyinkii korreeyey ayay la tageen iyo wanaciimi almuqiim waxay la tageen nicmadii daa'imka ahayd bay la tageen waxaa laga tilmaamayaa khayrkii bay markaa ku bixinayaan xoolahoodii markay khayrkii ku bixiyaan bay deedna waxay ka helayaan fadli weyn oo dee annaan gaari karin saasay ujeedaan fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam wamaa daak maxay taasi ku dhacday fa qaaluu waxay yidhaahdeen yusalluuna kamaa nusallii way tukadaan salaad la mida salaaddaannu tukanayno salaatanka salaatina wa yasuumuuna waa soomayaan kamaa nasuumu ay sawmanka sawmina soon soonkayaga la midana waa soomayaan ya saanu u tukanno way tukanayaan siaanu u tukannoo kale u tukanayaan waa u soomayaan sidaanu u soonnoo kale wayatasaddaquuna way sadaqadaysanayaan wala natasaddaqu annagu ma sadaqadaysanayno xoolo aan wax ku sadaqadaysanno ma haysanno wa yuctiquuna walaa nuctiqu wa yuctiquuna waxbay xoraynayaan walaa nuctiqu annagu waxba xorayn yactiquuna idiin qoray wa way xoraynayaan walaa nuctiqu anagu ma xoraynayno aljaadda waa sidaas faqaala rasuul ulahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi marmar waa dhacday inay kollay meelaha qaar soo aroortay oo cataqtuhaa laakiin sida macruufkii sida kale yacni wuxuu sheegay wayuctiquuna walaa nuctiqu waxbay xoraynayaanoo xoolahooday ku xoraynayaan maalkooda walaa nuctiqu anagu ma xoraynayno oo waxaan wax ku xorayno ma hayno faqaala rasuul lahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi afalaa ucallimukum shay-an tudrikuuna bihi man sabaqakum ma idinka warramaa shay-an wax ma idiin sheegaa shaygaasoo tudrikuuna bihi aa ku haleelaysaan man sabaqakum ciddii idinka hormartay ay man sabaqakumuuh wa tasbiquuna aa kaga dheeraynaysaan bihi isaga kaa sababtiisa man bacdakum cidda idinka dambaysana aa kaga dheeraynaysaan ma sheegaa walaa yakuunu axadun aanu noqonayn qofnaba afdala minkum mid idinka fadli badan aanu noqonayn ilaa man sanaca mila ma sanactum ilaa man sanaca mid sameeyey mooyaane mila maa sanactum ay mila suncikum ficilkiinna ficil la mida ciddii samaysay mooyaane cid kale ayna idinka mudnaanayn qaaluu waxay yidhaahdeen bala yaa rasuul allah haa rasuulkii ilaahay ou noo sheeg qaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaau wasalaam tusabbixuuna wataxmaduuna watukabiruuna dubura kulli salaatin alaaan waalaaiina mara tusabbixuuna waa tasbiixsanaysaan wataxmaduuna waa mahadinaysaan waa tasbiixsanaysaanoo subxaana allah baa odhanaysaan wataxmaduuna waa mahadinaysaan oo alxamdu lilaah baa odhanaysaan wa tuxamiduunana waa u dabdiyeen labada wejiba shuraaxdu waa sheegeenoo waxay dhaheen taxmaduuna iyo tuxamiduuna waxa weeye hadda isku macnuun bay u dhacaysa wa tukabbiruuna waa takbiiranaysaan oo allahu akbar baa odhanaysaan dubura kulli salaatin salaad kasta dabadeeda alaaan wa alaaiina mara saddex iyo soddon goor baa saa odhanaysaan macnuhu wuxuu u dhacayaan wa an tusabbixuu wa taxmaduu wa tukabbiruu dubura kulli salaatin alaaan wa alaaiina mara antii baa la xadfay markaasaa rafcadii la soo celiyey wa ficilkii la rafciyey oo ma idinka warrama markuu yidhi oo yidhaaha haa waa inaad saa yeeshaan sooma ya marka waxay noqonaysaa an tusabbixuu wa taxmaduu marka antii markii la xadfayna waxay noqotay in ficilka marka waxa weeyaan yani nuunulciraabkii la soo cesho ayay noqotay saddex soddon goor baa salaad kastoo farala dabadeed odhanaysaan subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar farajaca fuqaraa'u lmuhaajiriina ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam farajaca way soo noqdeen waqti baa ka soo wareegay sidii bay markaa yidhaahdeen markaasaa mar kale ku soo noqdeen fuqaradii muhaajiriintu waxay ku soo noqdeen oo ku soo laabteen nebiga sala allahu aleyh wasalam ilaa rasuulillahi sala allahu aleyh wasalam fa qaaluu waxay yidhahdeen samica ikhwaanunaa ahlulamwaali bima facalnaa samica waa maqleen ikhwaanunaa walaaladaya waa maqleen ahlulamwaali oo xoolaha u ehelka ahaa oo dadkii maalqabeenka ahaa ahaaday bima facalnaa kii aanu samaynay ay biladii facalnaahu kii aynu samaynay maqleen fafacaluu facaluu iyaguna way sameeyeen milahu mid la mida ficilkayagii ayay la yimaadeenoo tasbiixdii iyo takbiirtii iyo taxmiiddiina way nala yidhaahdeen faqaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa kaasi waa fadliga ilaahay yu'tiihi xaaluu ilaahay fadligaas siinayo man yashaau kuu doono addoommadiisa ka mida uu siinaayo yacni inuu siiyo doono uu siinayo muttafaqun calayhi waa laisku waafaqsan bukhaari iyo muslim baa labadu isku waafaqeen wa lafdu riwaayati muslim riwaayada muslim lafdigeedii weeye adduhuuru duhuurku alamwaalu kasiira waa xoolaha faraha badan leh wallahu aclam xadiiskan waxaa laga qaadanayaa fadliga uu leeyahay ruuxa markaa maalqabeenka ah oo maal xalaala haysta maalkiina khayrka u adeegsanaya fadligiisu inuu weyn yahay ayaa laga qaadanaya oo xuquuqdii waajibka ahayd waa ka bixinayaa hadday sake tahay hadday infaaq tahay hadday jihaadka wixii lagu bixinayay tahay waxaa kale uu bixinayaa sadaqooyin kale oo sunno ana waa la imanayaa oo darajaad ku kasbanayo darajaad ku kasbanayo marka waxaa laga qaadanaya oo kale saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam siday khayrka u jeclaayeen oo khayrka ugu tartamayeen oo mid weliba uu doonaya ka kale inaanu ka dheerayn uu doonayo tanaafus bay ku jireen markuu in khayra sameeyo ma odhanayn maasha allah dee khayrkiiba kaa badan oo de halkiisa marka waxa iskagama sugnaanayn laakiin wuxuu doonayaa mid waliba ka kale inuu ka sii badiyo inuu ka marka waxa horeeyo inuu ka dheereeyo inuu khayrka uga hormaro ayuu marka doonayay marka waxay ku jireen tartan bay ku jireen falyatanaafas ilmutanaafisuun bay ku dhaqmayeen oo ku camalfalayeen marka inaan laga derajo sarrayn oo uu ku dadaalo sida markaa ugu fadliga badan inuu la yimaado ayaa laga qaadanayaa inay ku dadaalan yihin marka fuqaradii muhaajiriintu markay waayeen maal ay bixiyaan ay arkeen saxaabada qaarkood khayraadkay samaynayaan inay la samaynayaan khayraad kaloo dheeraadana inay la imanayaan oo xoolahooda ku kasbanayaan ayay nebiga calayhi salaatu wasalaam arrinkii u sheegeen ya bal in waxay ku gaari karaan loo sheego nebiga wuxuu u sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni inay adkaartan la yimaadaan salaadaha faralkaa dabadooda dubra kulli salaatina looma jeedo salaad kastoo faral iyo sunno ah ee waxaa loo jeedaa salaad kastoo farala dabadeeda waayo tasbiixdan iyo taxmiiddan iyo takbiirtan macduudka ah muqayadka ahi waxay ku gaar tahay salaadaha faralkaa dabadooda taasay ku gaartahy oo dikrigu wuxuu u qaybsamaa mutlaq iyo muqayad dee ka muqayadka ahi waxa weeye wuxuu ku gaar yahay salaadaha faralkaa dabadooda laakiin ka mulaqa qofku si sii daysan buu markaa waxaan yani itlaaqan ula imanaya xilli kuma xadidna iyo tiro gaara kuma xadidna yacni tiro gaara kuma xadidna marka tasbiixaha iyo takbiiraha iyo taxmiidaha in lala yimaado salaadaha faralkaa dabadooda ayaa laga qaadanaya adkaarta lala imanaayo salaadaha faralkaa dabadoodana dee siyaalo kala duwan bay u soo arooreen waxay u arooreen in saddex iyo soddon goor subxaan allah la yidhaahdo saddex iyo soddon goor alxamdu saddex iyo soddon goor allaahu akbar la yidhaahdo marka boqolaad la yidhaahdo laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu ila aakhirihi dikrigaa lagu khatimo oo lagu boqleeyo kayfiya labaad waxaa soo aroortay saddex iyo soddon goor subxaana allah saddex iyo soddon goor alxamdu lilah afar iyo soddon goor allahu akbar kayfiye saddexaad waxaa soo aroortay koob iyo toban goor subxaana allah koob iyo toban goor alxamdu lilah koob iyo toban goor allahu akbar kayfiye afraad waxaa soo aroortay toban goor subxaan allah toban goor alxamdu lilah toban goor allahu akbar kayfiye shanaad waxaa soo aroortay in subxaana allah iyo alxamdu lilah iyo allahu akbar iyo laa ilaaha ila allah afartaas shan iyo labaatan goor la yidhahdo shan iyo labaatan goor oo subxaana allah ah iyo shan iyo labaatan goor oo alxamdu lilah ah iyo shan iyo labaatan goor oo laa ilaaha ila allah ah iyo shan iyo labaatan goor oo allahu akbar ah bacdu cilmina waxay yidhahdeen taasaa fadli badan waayo boqol iyo boqol markay noqoto mid laa ilaaha ila allahu ku jirto shan iyo labaatan gooroo laa ilaaha ila allah ah laa ilaha ila allahna afdal dikri ay ahayd yani yada afdal noqonaysa dhammaan axaadiis baa ku soo aroortay waana wada saxiix axaadiistaasi dhammaan waa wada saxiix laakiin dee way kala fadli badan yihiin oo ninka tobanka goor keliya odhanaya subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar iyo ninka saddex iyo soddonka goor odhanaya ama shan iyo labaatanka goor odhanaya subxaana allahi walxamdu lilaahi walaa ilaaha ila allah wallahu akbar dee isku fadli maaha bal ninka koob iyo tobanka goor odhanaya ninka tobanka goor odhanaya isku fadli maaha waa kala fadli badan laakiin faa'iidada ku jirtaa waxay tahay tanawuca caynkaasa qofka wakhtiyada qaarkood baa laga yaabaa inaanu ka gaadhsiinayn oo ashqaal u leeyahay oo ay dhici karto inaanu wada haleelaynin inuu wada yidhaahdo intaasoo boqolka goor gaadhsiiyo xaalka caynkaasoo kalea wuxuu samayn karaa koob iyo tobanka goor ama tobanka goor inuu markaa yidhaahdo waqtiyada markaysa marka waxaan xaalatul ibdiraar ya inuu saa yidhaahdo marka raxmadda ilaahay bayna ka mid tahay marka tanawuca adkaartaee soo arooray waxaad ka eegtaa axaadiistaas iyo adilada ku soo aroortay dhammaan zaad mucaadka ka eeg fii hadyi khayr ilcibaad callaamat ibnuqayim kusoo wad aroorinaya oo axaadiistaa ku keenaya haddaba waxaa la dikrigan ma waxaa loo odhanayaa miyaa la israacinayaa wa subxaana allah walxamdu lilah wallahu akbar dabeedna markaa saas inta loo sardiya ayaa dabeedna laga tirinaya saddex iyo soddonka goor mise mid walba gaarkeeda loo odhanaya yani waxa weeye taas waa markaysaa markaa culamada qaarba sibay yidhahdeen waxaa soo aroortay saxaabada qaarkood inay markay xoolaan yani yidhahdeen hala kala gaar yeelo subxana gaarkeeda ha loo tiriyo alxamdulilahna gaarkeeda ha loo tiriyo allahu akbarna gaarkeeda ha loo tiriyo ya yani saasoo kale inay markaa bacdu saxaaba inay yidhaahdeen ayaa laga soo naqliyey waalkhatbu sahlun waxaa laga qaadanayaa xadiidkan fadliga uu leeyahay alghaniyu shaakir haniga shukri naqaa fadliguu leeyahay hanigaa shukri naqay inuu fadli badan yahay ayaa laga qaadanaya culammaduna waxay isweydiin jireen alfaqiiru saabir iyo alghaniyu shaakir ayuhuma afdal baa labada fadli badan ma ruux faqiiroo sabra oo faqriga iyo caydhnimada ku sabrayaa fadli badan mise ruux qaniyo shukri naqayaa fadli badan aqwaal baa ku jirta laakiin sida taxqiiqu yahay ugu fiican waxay tahay siday ay culammada muxaqiqiinta qaar ka cabireen yacni markaa atqaahuma afdaluhuma labadooda ka taqwada badan baa fadli badan ina akramakum cinda allaahi atqaakum ta kale midna inuu sabir ka maran yahay midna shukri ka maran yahay maahee mid weliba sabirkiiyo shukrigu waa ku sugan yihiin qofkana markaa labadan khaslo keliya dee laguma kala fadilayo acmaal kalaa wehelinaysa haniga shaakirka ahi dee geese kalea dhibaatooyin kaga sugan yihiin ilaa axwaasha qofku maraya way fara badan yihiin markaa sabirkii gees kalu kala imanaya kan markaa faqiirkee saabirka ahina geese kalu ka nicmaysan yahay ama ha noqoto xagga ubadka ama ha noqoto xagga cilmiga cibaadada ama ha noqoto xagga markaysa waxaan yacni eh, xoogga iyo awoodda ilaahay siiyey caafimaadka ama ha noqoto markaysaga zawja wanaagsanaanta nicmooyin kaleo adduunyaha laga yaabaa inuu qabo nicmooyinka kale adduunye ku shukrinaayo marka midna inuu shukri ka maran yahay midna sabir ka maran yahay ma ahe waxa weeye mid walba sabirkiiyo shukrigii waa la wada imanaya waa la wada imanaya labadooda ka fadliga badanna waa ka taqwada badan yacni markaa saas yadaa weeye baabka shan iyo lixdan baabu dikri almowti wa qisari alamal wuxuu baab yahay qusida markaa geerida la xusaayo ama la xasuusanaayo wa qisar alamal iyo yadideelada dhowaanshaheeda la xasuusanaayo ayuu u baab yahay yacnii qofku waa inuu geerida xasuustaa iyo inuu dhimanaayo aakhiro yacni tegaayo iyo waxa markaa uu la tegaayo inuu ka fikiro uuna is yidhaahdo geeridii inay deg deg kugu timaadaa laga yaabaa saas aawadee nebigu calayhi salaatu wasalaam xataa wuxuu odhan jiray marka salaada uu saxaabada tujinayo geerida waa xasuusin jira ya salli salaata muwaddic wuxuu odhan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa tukataa mid adduunyada sagootiyaya oo dhimanaya salaaddiisii tuko bimacnaa inay dhici karto salaadani inay noqoto aw hadda tukanayaa aakhira salaatin sallaaha salaaddii ugu dambaysay tukado inay noqoto inay dhici karto marka haddii la odhan lahaa waa salaaddii kuugu dambaysay qofku siduu u wanaajin lahaa sidee buu samayn lahaa marka waxa weeye ha ku dadaalo inuu salaaddii wanaajiyo oo mid adduunyada sagootiyaaya salaadiisa oo kala tuko waa xasuusin geeridii la xasuusinayo qaala allahu tacaala allah waxau uhi kullu nafsin daa'iqat lmowt kullu nafsin naf kastaaba daa'iqatu lmowt geerida waa dhadhaminaysaa noocu doonaba ha noqdo gaal ha noqdo muslim ha noqdo mutiic ha noqdo faasiq ha noqdo saalix ha noqdo taalix ha noqdo hani ha noqdo faqiir ha noqdo boqor ha noqdo racyad ha noqdo yani markaa mid walba geerida waa dhadhaminaya xata alambiya ilaa nebiyadu geerida waa dhadhamiyeen ya yacni ruux markaa aan dhimanaynini ma jiro wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afa in maata aw qutila inqalabtum cala acqaabikum allah wuxuu yidhi wainamaa tuwaffawna waxaa laydin dhammaystirayaa oo qura ujuurakum ajaradiinna yowma alqiyaamati maalinta qiyaame ajarkiinna waafiya maalinta qiyaamuun baa laydin siinayaa ka hormaya marka xasanaadkii abaalmarintoodii iyo ajarkoodii oo dhammaystiran aakhiruun baa lagu helayaa laakiin adduunyada lagu heli maayo hays odhanin maada adduunyada yacni markaa xasanaadkii ku heshii ya wax ka mid a inay kugu yimaadaan waa dhici kartaa hadduu ilaahay doono laakiin goorta la ballan qaaday in qof walba ajarkiisoo dhammaystiran lala kulan siinayo waa aakhiro faman zuxsixa ku kastoo la fogeeyo caninnaari naarta xaggeeda laga fogeeyo wa udkhila la geliyo aljannata jannada la geliyo faqad faaz xaqiiqee waa guulaystay wama alxayaatu dunyaa nolosha adduunyadu ma aha ilaa mataacu lguruur yacni raaxo wax kadinaysa mooye wax kale maaha waa raaxo yar iyo bidhbidh yar oo wax kadinaaya oo lagu kadsoomi karo weeyaan waxaa laga qaadanayaa kullu nafsin daa'iqatu lmowt inaan geeridu ahayn meeshii lagu dhammaanayay marka iyada lafteeda ayaa waxay tilmaamaysaa in markaa meeshii ugu dambaysay qofku ku dhammaanaya inaynay ahayn waayo waxaa laga cabiray dawq dhadhamin ya ayaa laga cabira dhadhamin baa laga cabira dhadhamaduna waa wax yar halkaa waxaa laga fahmayaa in markaa geerida celinay ka dambayso iyadoo sariixoo badanna dee waa soo aroortay celintaas iyadoo lailo sheegaya wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi wamaa tadri nafsun maada taksibu wamaa tadri ma garanayso nafsu nafna maada tagsibu maxay shaqaysanaysaa oo kasbanaysaa hadan berri maxay kasbanaysaa nafna garan mayso ma oga hadan waxaa loo jeedaa wakhtiga mustaqbalkaee soo socda ama ha dhowaado ama ha dheeraado hadan baa looga jeeda saacadda inugu soo socotaa waxaynu shaqaysan doonno iyo waxaynu fali doonno ma ogin berrida dhabta ah waxaynu fali doonno ma ogin maalmaha ka dambeeya waxaynu fali doonno ma wamaa tadri nafsun nafna garan mayso biayi ardin tamuut dhulkee bay ku dhimanaysaa nafna ma oga maaa dhulka uu ruuxu joogo ma aha ilaaba ilaa halkaasuu ku dhimanaya waxaa dhici karta geeridiisu meel fog inay ku qoran tahay meeshaa fog haddii loogu talagalay inuu ku dhinto waa la geynayaa xadiis baa ku soo arooray in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina allaha ida araada qabda ruuxi cabdin biardin jacala lahu ilayha xaaja ilaahay hadduu doono addoon markaa inuu naftiisa meel ku qabto dhul dan buu ugu yeelaa markaasaa addoonku wuxuu sodhanayaa dan heblaayo ka soo qabso halkaa saw kama warqabee wuxuu u socdaa qabrigiisii hatay soomaalidu yidhaahdaan qabrigu ma socdee naftaa socota qabrigu ma socdee qofkaa socda oo bimacnaa meesha qabrigu yahay tegaya dantaasi waxay doonta ha noqoto marka meel aan e, islahayn waad ku dhimanaysaabaa laga yaabaa inuu ku dhinto wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi faida jaaa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun faida jaaa markuu yimaado wuu imanayaaye ajaluhum ajalkoodii goortay noloshoodu ku dhammaanaysaa markay timaaddo laa yasta'khiruuna kama dibdhacayaan saacatan saacad kama dibdhacayaan qadar yar kama dibdhacayaan walaa yastaqdimuun kamana hormarayaan yacni qadar yar oo wakhtiga ka mid a kama hormarayaan goortii loo qoray in yarna kama hormarayaan in yarna kama dibdhacayaan haddii ninka taajirka adduunyada ugu qanisan yacni maalkiisoo dhan uu markaas siisto daqiiqad in cimrigiisa loogu daro looguma darayo wakhtigii loo qoray kama dibdhacaayo kamana hormaraayo qur'aanka mar waxaa ku soo aroortay ida jaa ajaluhum falaa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun oo fada waxaa la geliya laada ayaa lala xidhiidhiya marna idaadaa lala xidhiidhiya iyadoo labadaba lala wada xidhiidhiye ma soo aroorin haddii faidaa marka hore ay noqoto falaa marka dambe maaha labada fa'ood ma kulmaan wa qaala tacaala allah waxa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow laa tulhikum amwaalukum walaa wlaadukum laa tulhikum yaana idin mashquulinin amwaalukum xoolihiinnu walaa awlaadukum iyo ubadkiinnu toonna can dikri illaah allah xuskiisa yayna idinka mashquulin allah inaad xustaan yayna idinka mashquulin waman yafcal daalika ku kastoo sidaas yeela oo xoolihiisa ama ubadkiisu xuska ilaahay ay ka mashquuliyaan fa ulaa'ika hum alkhaasiruun kuwaasi kuwa khasaaray weeyi ee nafahoodana khasaareeyey wa anfiquu mima razaqnaakum allah wuxu uhi wa anfiquu baxsada mima razaqnaakum waxaan idinku arsaaqnay wax ka mida baxsada min qabli an yaatiya axadakum almowt inta aanu u iman midkiin geeridu aynay u iman ka hor waxaanu idinku arsaaqnay wax ka mida baxsada oo fa yaquula dabeed aanu odhannin intay geeridu u timaaddo oo fa yaquula dabeedna aanu odhan rabbi rabbigayow lowlaa akhartanii maadii dibdhigtid ilaa ajalin qariib muddo dhow intii ka ahaatay maad ii dibdhigtid oo fa asadaqa dabad aan sadaqadaysto wax fa atasadaqa asalku ahaa dabeedna ta'diiyo saadkii baa laysku idqaamay oo ta'dii markaa saad loo beddelay saadkana saadka lagu idqaamay fa asadaqa dabeed aan sadaqadaysto wax wa akun dabeedna aan noqdo min alsaalixiin kuwa wan wanaagsanee saalixiinta aan ka mid noqdo ii kaadi sida aan markaa wax sadaqadaysto wax baxsada oo saalixiinta ka mid noqdee maad yara daysi walan yuahir allahu nafsan ida jaa ajaluha walan yu'ahir allahu ilaahay dibdhigi maayo nafsa nafnaba ay nafsin baa soo gelaysa idaa jaa markuu yimaado ajaluha ajalkeedii goortay dhimanaysay markay timaaddo ilaahay nafna dibdhigi maayo wallahu khabiirun bima tacmaluun ilaahay waa u aqoon badan yahay bima tacmaluuna waxaad samaynaysaan ay biladii tacmaluunah ama bicamalikum camalkiinna allah waa u aqoon badan yahay inuu aqoon badan yahayna waxaa ka laazimaya waa idinka abaalmarinayaabaa ka dhalanaysa waxaa laga qaadanayaa aayadahan in waxaweeye taacaadka iyo khayraadka lagu dadaalo iyo xuska allah la xusaayo in lagu dadaalo xuska allah la xusaayana afka iyo qalbiga iyo jawaarixda mid walba allah waa laga xusaa qalbiga waxa weeye istixdaarka la istixdaaraayo oo xuska ilaahay yacni qalbiga lagu soo xaadirinaayo qalbigii laga khushuucaayo ayaa laga xusaa ikhlaaskii iyo niyadii lagula imanaayo la niyeynaayo qurbo iyo cibaado looga jeedo afkana laga odhanaayo afkana waa laga xusaa ya jawaarixda laftooda xusku waa soo gaadhaya oo yani indhihii inay ooyaan iyo jidhkii markaa waxa inuu yani jiidhicoodo yani markaa umuurahaasoo dhammi waxay markaa koobsanaya xuski ilaahay xuski ilahay baa keensanaya marka dikriga allah la xusaayo ilaaba ilaa waa in lagu dhawaaqaa haddii waxa weeye qalbiga keliya laga uun eh, laga tasawuro aan afka lagaga dhawaaqin oo makhaarijtii iyo xuruuftii la soo saarin meelahoodii laga soo saarin waxay noqonaysaa nooc tafakurun bay noqonaysaa ya ee dikriga marka waxaa la rabaa muxuu yahay qalbiga iyo afkaba inuu ka dhacaba la rabaa qalbiga iyo afkaba inuu ka dhaco ayaa la rabaa in lagu dhawaaqa saas waxaa kaloo allah inoo sheegayaa ciddii markaa adduunyadu ka mashquuliso xuska ilaahay iyo taacadii khaas ahaan ashyaadii farallada ahayd ruuxay ka mashquulisaa inuu khasaaray dee salaadu dikriga ilahay bay ka mid tahay ya marka cibaadaadka kale waxay ka mid yihiin dikriga ilaahay xuska ilaahay kuma koobno keliya yani waxa weeye marka adkaartan tasbiixda iyo tahriisha iyo takbiirta iyo taxmiidda oo keliya kuma koobno ya taacaadkii o dhan baa soo geliy waxaa kaloo aayaadka ku sugan in waxaweeye geerida ka hor in wax la baxsado oo khaas ahaan marka waxa weeye waxyaalihii xoolaha laga waajibiyey hore in loo bixiyo hadday sakadii tahay iyo hadday markaa khayrkee tahay ya cumar bnu khadaab waxaa ka sugnaaday inuu yidhi ruuxa xaj ku waajibay ruuxa xaj ku waajibay oo aan xajinin oo sidii ku dhinta isagaan xajin xajkuna ku waajibay sa'al allah rajca allah aakhire wuxuu weydiistaa inuu soo celiyo ya aayaddan tafsiirkeeda ay culamada qaarkood ku keenaan fayaquula rabbi lowlaa akhartanii ila ajalin qariibin faasadaqa wa akun min alsaalixiin halkaa waa ku soo arooriyaan wuxuu kaloo allah inoo sheegayaa naf marka wakhtigii geerideedu timi inaan marnaba la dibdhigayn marnaba inaan la dibdhigayn marka ruuxu intuu nool yaho fursad haystaa intaa ha ka faa'iidaysto intuu hadhow iscilkaanbii lahaa waffaqana allahu lima yuxibuhu wayardaa allahuma aamiin wa qaala tacaala xataa idaa jaaa axadahum almowtu qaala rabbi irjicuun yacnii goortuu u yimaado axadahum midkood almowtu geeridu ay u timaaddo qaala wuxuu yidhaahdaa rabbi rabbigayow irjicuun iceliya iceliya waawgan markaa jamaacada loo isticmaalo asaalatan jamacan lala khitaabayo ee celinta laga dalbayaa wa'yo bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen jamcigani ma aha marka waxa weeye cid mutacadida in lala hadlayo ee waa jamcu tacdiim allah quruu la hadlayaa laakiin weynaynu allah weynaynaayo ayuu iceliya ku leeyahay marka waa jamcu tacdiim waa jamc weynayn ah weynayn ah weeye cid mutacadidu cadad u saaxiiba lalama hadlayo qowl labaad culamada qaarkood waxay yidhaahdeen waxay ka dhigantahay ficilkaa la soo celcelinaya irjicnii irjicnii irjicnii iceli iceli iceli markaasuunba waxaweye waawiljamaacaha ficilkii markaysa markaa ficiladii kale markii la xadfay baa waawiljamaacaha lagu bedelay wajigaana culamada qaarkood baa tilmaamay calaa kulli xaal kay doontaba ha noqotee cidda lala hadlaya waa allaahoo qura allahna cid lagu lari maayo lacallii acmalu saalixan fii ma tarakt waxaan rajaynayaa acmalu saalixan camal wanaagsan inaan sameeyaan rajaynayaa fiima taraktu beddelka waxaan ka tegey inaan camal wanaagsan sameeye ayaan rajaynaya saasoo odhanaya kalla wax celin la yidhahdaa ma jirto waa radci celini ma jirto innahaa kalimatun huwa qaa'iluha waa kelmaduu isagu odhanaayo afka baarkiisunbuu ka odhanayaa waxay anfacayso u taraysaa ma jirto celiya iyo baryada uu baryaayo in la cesho waxba u tari mayso laakiin waa kelmadu odhanaayo waxay ka anfacayso u taraysaa ma jirto wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowmi yubcauun wa min waraa'ihim hortooda waxa ahaaday oo ku teedan waraa waxaa loo isticmaalaa min alabdaad bay ka mid taho macnayaasha isku liddiga abaa ku kulma marka xagga dambena waa loo isticmaalaa xagga horena waa loo isticmaalaa ya marka waxa ku hortooda ahaato ku teedan yacni markaa hortooda waxa ahaaday teed baa ahaaday ilaa yowmi yubcauun ilaa maalinta laysa soo saaraya laga gaadhaayo marka wax la soo celinaya ma jiro celin la soo celinayaa ma jirto faida nufika fi suuri falaa ansaaba baynahum yowmaidin walaa yatasaa'aluun faidaa nufika marka la afuufo fi suuri suurka la afuufo waa gees daloolo weeye ya intuu la eg yahay cidamkiisa allahumba og weynidiisu inta geeska ay la eg tahay allahumba og geeskaasna waa gees daloolo labada geesood baa ka daloolaa malag baa haya oo afuufay ya malag baa hayo afuufay markuu geeska afuufo yacni dhammaan waa laga maqlayaa markiisa markaa yacni arladoo dhan baa laga maqlaya kulligeed waxalala waxaa ku suganna arlada korkeeda ku suganna markaa waa suuxayaa suuxitaan ay la dhimanayaan ciddii ilaahay uu ka reebo mooyaane iyo samaawaadkaba waxa ku sugan marka cirarka iyo samaawaadka iyo dhulkaba waa laga maqlaya waxaa ku tusinaysaa cidamka leeyahay si weyi falaa ansaaba baynahum yowmaidin falaa ansaaba nasaba ma ahaan iyo qaraabooyin baynahum yaga dhexdooda ay isqaraabaysanayaan yacni ma jirto oo ansaabta lagu tacalluq ama la yidhaahdo waa markaa nacti baa laga dhigayaa nacti ayaa la qadaraya kaa'inatan baynahum falaa ansaaba nasaba ma jiraan nasabadaasoo ka'inatan baynahum yaga dhexdooda ku sugan nactiga markay tahi waa idin maalintaas waa maalinta qiyaame maalinta suurka la afuufaayo walaa yatasaa'aluun waxna isweydiin maayaan wax isweydiin maayaan nasaba ay isugu faanayaan ma jirto nasaba ay isku anfacayaanna maalinta ma jirto ya ansaartu ma anfacayso qof walba camalkiisa anfacaya nasaba ay isugu faanayaanna ma jirto anaa kaa laandheeraysan iyo waxaas ma jiraan walaa yatasaa'aluun waxna isweydiin maayaan oo midna ka kale waraysan maayo war hebel muxuu falay iyo caynkaasi waxaas ma jirto ama aayaadka sheegaya inay ahlu jannuhu wax isweydiinayaan wa aqbala bacduhum calaa bacdin yatasaa'aluun yacni waxa weeye waa marka iyagu gudbaan oo janno galaan dabadeed xaaladdaasay iswaraysanayaan ama wax isweydiinayaan laakiin inta hore kurbadu ku taagan tahay ee bannaanka qiyaamada ay tuban yihiin ee xaggee laydiin dareerinayaa maxaa idinla kulmaaya ya xaalka caynkaasa wax isweydiinayaan ma jirto waxay isweydiinayaan ma jirto markaa hore waa kan yaacayan yacnii hooyadii aabbihii iyo ubadkiisii cidduu dadka ugu jeclaa oo dhan buu maalintaa ka firdhanaya ya qof waliba qofka kale ayuu ka cararaya laakiin waqtiga laynoo sheegay in laysu shafeeco qaadayo oo dadka qaarkood qaraabadooda dad badan oo ka mida ah ay u shafeeco qaadayaan waa markay ugu tallaabaan ee gudbaan ee marka hore ma aha hal xasano u quuri maayo hooyadiisii dadka marka wax ugu xaqa weynayd aabbihii hooyadii hal xasana u quuri maayo faman faqulat mawaasiinuhu faulaa'ika hum lmuflixuun faman haqulat ku kastay cuslaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku fa ulaa'ika kuwaasi hum lmuflixuuna kuwa liibaana iyaga weeyi waman khafat ku kastay fududaato mawaasiinuhu miisaanadiisa khayrku ay fududaadaan oo bimacnaa sayi'aadkiisa iyo dembiyadiisu ay cuslaadaan fa ulaa'ika aladiina khasiruu anfusahum kuwaasi waa kuwii nafahooda khasaareeyey weeye fii jahannama khaaliduun khabar labaad ka dhig jahannamo gudaheeday ku waarayaan mm, jahannamo gudaheeday ku waarayaan bacdu ahlicilmi oo yidhi bedel baa laga dhigaya oo khasiruu anfusahum baa laga bedelayaa yidhina waa jiraan aa in khabar kale laga dhigo ama khabar labaad laga dhigo ama khabar markaysaga mubtade la qadaraya laga dhigo oo hum fii jahannama khaaliduun ama khabar labaad laga dhigo ka biduuni taqdiirka ana fiican talfaxu wujuuhahum annaar talfaxu waxa gubaysa wujuuhahum wejiyadooda yaa foolalkooda wejiyadooda waa iska af soomaaliyoobay wejiba mm, lakiin marka hore fool baa layaha fool fool dhaq foolka la dhaqaya waa wejiga ya waa wejiga wey talfaxu waxa gubaysa wujuuhahum wejiyadooda annaaru naar baa gubaysa wa hum fiiha kaalixuun waxay gubaysaa walxaal hum iyagu fiiha naarta gudaheeda kaalixuuna ay lafo qayaxan markaysa marka ay yihiin oo aan wax markaa hiliba ah iyo wax duba aan lahayn waa lafa saa u gegan lafa qayaxan ya waxay yidhaahdeen culammadu waxa cararaya yacni markaa wejiga waxa ka cararaya dibnihiiba cararaya markaasaa dibinta sarena waxay tegaysaa intay sidaas marka waxan u cararto ayaa madaxa bartankiisa tegaysa dibinta hoosena markaysa markaa waxaan xaggan hoose caloosh ayay usoo kacaysa markaasay lafa yani markaa aan hilib saarayn oo sidaa u qayaxan ayay ciddaa markaa naarta la geliyey ay noqonayaan alam takun aayaati marba waa la soo saaraya haddana waxa weye asaas haddii la yidhaahdo waxa weeye hilibka waxaa ka qaaday oo gubtay marka waxa weye naarta ayaa gubtay ya dee hilibku inuu markaa dhimanayo kullamaa nadjat juluuduhum baddalnaahum juluudan hayraha mar walba waa la saaraya haddana waxaweye markii kastaba waa nah maa alam takun aayaatii allah wuxuu yidhaahdaa alam takun miyaynay ahayn aayaatii aayadahaygu tutlaa mid la akhriyo calaykum korkiinna mid lagu akhriyo miyaynay ahayn fa kuntum a ahaydeen bihaa aayaadka tukadibuuna qaar beeniye a ahaydeen yacni saa miyaynay ahayn mina jirin ilaa qowlihi tacaala laga gaadhayo qaala kam labistum fi lardi cadada siniin qaala allah wuxuu yidhi qul iyo qaala labadaba la akhriyey waa laba qira oo sabci ah yani xikmada markaysagaa qaalada aan loogu qorin alif taagan ee qaafkiiyo laamka laysugu xidhay waa maxay xikmadu waxa weeye waa xadfu ishaara la yidhahdaa alifka waxaa loo xadfay oo saxaabadii ay u xadfeen waa xadfu ishaara waa xadaf tilmaan markaysa markaa ku dhisan muxuu tilmaamayaa qiraa'aad kala duwan buu tilmaamayaa oo xataa marka waxa waxaweeye medka yaree sare u taagan ee lagu qoray saxaabadu kuma qorin dabdi weeyaanoo markii dambea lagu qoray waa dabdi ya dabdi weeye waa si qiraa'adu labadaba u aqbali karto labadaba ay u aqbali karto oo qul iyo qaalo labadaba loo aqrin karo marka qiraa'aadka kala duwan bay ishaaraysa an loo fiirsado qur'aanka sida uu qoran yahay aada buu muhim u yahay oo sida musxafka u qoran yahay qur'aanka loo qoro ya haddii waxa weeye markaa laynagu imtixaani lahaa aayadaynu markaysa marka waxaan qaybsannahay see marka loo qoraa waxaa laga yaha rasmiga caadiga ah in laysaga qoro oo siday qur-aanka u qoran tahayba aan markaa loo qorin weligeedna waa la arkay lakiin miyaa loo fiirsada ya cilmigaa dabdigu wuxuu ka mid yahay cilmiga inugu yar culumtaan si fiican inoo soo gaarin ayuu markaa ka mid yahay marka qoraalka siduu qur'aanku u qoran yahay baa la rabaa sidiisa in loo raaco ya qaala kam labistum fi lardi cadada siniin qaala allahu waxa uu yidhi kam labistum imisaa ku sugnaydeen fil ardi arlada ku sugnaydeen dhulka ku sugnaydeen cadada siniin sannado markaa tiro ah cadad markaa sannado ah intaa ku sugnaydeen imsa sano qaaluu waxay yidhaahdaan way yidhaahdeen baa li waxaa loo jeeda way odhan doonaan akhbaarta qiyaamada maadiga aad bay loogu isticmaalaa alfaadda maadiga labisnaa yowman aw bacda yowmin fas'al ilcaaddiin labithnaa yowman waxaanu ku sugnayn maalin aw bacda yowmin ama maalin wax ka midaanu ku sugnayn fas'al weydii alcaaddiina kuwii tirin jiray weydii yani malaa'igta su'aal annaga saasay nala tahay malaa'igta weydii qaala in labithtum ilaa qaliilan qaala allah waxau yidhi sidii oo kale ay u qoran tahay in labistum ilaa qaliilan kumaydaan sugnayn ilaa qaliilan wakhti yar mooyaane wax kale kumaydaan sugnayn low annakum kuntum taclamuun haddaa marka ahaan lahaydeen qaar garanaaya yacni maydaan tidhaahdeen maalin ama maalin wax ka mida ah ayaan ku sugnayn afa xasibtum annamaa khalaqnaakum cabasa afa ma waxa u malaysan annamaa khalaqnaakum inaan idin abuurnay cabasan ay licabasin yani ciyaar aan idinku ciyaarayno dheelleel daraaddii inaan idin abuurnay miyaa u ama cabasan ay caabisiina xaalaan idinku ciyaarayno inaanu idin abuurnay miyaa u malayseen ha u malaynina saas wa annakum ilayna laa turjacuun iyo inaan idinka xaggayaga naloo soo kiin celinaynin ma saasaa u malayseen yacni ha u malaynina macnuhu dhacay hadda laynala khitaabayaa siaa laynugula hadlaya marka aayaadkan waxay ku saabsan tahay yacni geeridii iyo aakhiro ayay ku saabsan tahay iyo dadka qaarkood inay markaa iscilkaambiyayaan iyo inay celin dalbayaan in la cesho iyo in markaa maalintaas yacni qaar ay khasaaroobayaan oo naar ay gelayaan oo ku waarayaan qaarna ay jannaad gelayaan oo ay iyaguna ku waarayaan oo ay iyaguna liibaanayaan marka waqti aan iscilkaambiytarayn ayaa marka ciddii dee xumaatay ay iscilkaambiyays ya ruux kastoo gaalnimo ku dhintaa nacuudu billaahi min dalik waa iscilka ambiyey waa iscilka marka addunya masracatu alaakhira adduunyadu waa aakhiro beertii laga beerinay wiy aakhire waa lagu goosanaya adduunyada waa lagu sii beertaa camalka iyo wanaagga iyo waxa lala kulmaayo sababteeda adduunyada lagu sii sameeyaa midhaheedana waxaa laga helaa aakhira laga helaa hadday khayr tahay iyo hadday shar tahay mid walba marka dee nasabadii way jiraan falaa ansaaba baynahum yowmaidin laakiin waxaa laga tilmaamayaa nasabba anfacayaan jirin nasab biduuni camal maa yanfac nasab camal aanu la socon waxba tari maayo man bataa bihi camaluhu lam yusric bihi nasabuh kii camalkiisu dib dhigaa nasabkiisu ma soo hormarinayo waatuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiskii muslim saxiixa ku soo wariyey xadiis kale waxaa lagu soo wariyey in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa ya'tiini annaasu biacmaalihim wa ta'tuunii biansaabikum dadku camalladooda iyo inay iila iman idinkuna nasabadiinna ayla timaadaan bimacnaa ha isku hallaynina haddaa ama aalu beytihiin ama wax la mida oo ha is odhannina idinku rasuulkaa qaraabatihiin calayhi salaatu wasalaam ama tafiirtii rasuulkaa tihiin calayhi salaatu wasalaam yacni saasoo kale ha is odhannina yaa oo hablihii nebigaa idin dhalay ama inantii nebigaa tahay ama wax la mida taas hays odhannina oo ha isku hallaynina markaysaa markaa nasab iyadoo dadku camalkooda ay la imanayaan xadiiskii kale waa kii sheegaya saxiixa ku sugnaa faatima markuu nebigu la hadlayay calayhi salaatu wasalaam salinii min maali maa shi'ti laa uqhni canki min allaahi shay'a maalkayga waxaa doonta iga weydiiso faatimaay ya laa ughni canki min allaahi shaya xagga allah waxba kaaga tari maayo waxaan ka anfacayaa ma jirto adigu haddaad naftaada dayacda macnuhu dhacayo wa qaala tacaala allah waxau yidhi alam ya'ni liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illahi wama nazla min alxaq alam ya'ni liladiina aamanuu miyaan wakhtigii ay khushuuci lahayd qalbiyadoodu aynay gaadhin liladiina aamanuu kuwii rumeeyey marka macnuhu wuxuu dhacayaa wakhtigii qalbiyadoodu khushuuci lahayd miyana kuwa mu'miniinta aynay u iman oo qalbiyadu ay u khushuuci lahayd lidikri illaah xuska allah la xusaayo ay u khushuuci lahayd iyo wamaa nazala ka soo degay daraaddii ay u khushuuci lahayd oo min alxaqi xaq ah qur'aanka ay u khushuuci lahaayeen walaa yakuunu eh, aynan noqonna kaladiina sidii kuwii oo kale uutuu lkitaaba la siiyey kitaabka min qablu horay loo siiyo fataala calayhim alamad wakhtigu ku dheeraaday faqasat ay qallashay quluubuhum qalbiyadooda ama nahyi laga dhigo walaa yakuunuu yaynay noqonin kaaladiina kuwii qaar la mida yaynay noqon in lagu cadfo iyo in laga dhigo jumlo markaa nahyi ah oo cusub laga dhigo walaa yakuunuu yaynay noqon kaaladiina sidii kuwii oo kale ayaynay noqon kuwii qaar shabbaha yaynay noqon uutul kitaaba kitaabka la siiyey min qablu iminka ka hor kitaabka la siiyey waa yahuud iyo nasaara oo fataala calayhim alamad uu wakhtigu ku dheeraaday faqasat ay qallashay oo adkaatay quluubuhum qalbiyadoodu wa kaiirun minhum faasiquun in badanoo iyaga ka midina waa qaar daacada ilaahay ka baxo faasiqiina wey marka waxaa saxaabada laga soo wariyay inay yidhahdeen iimaanka yagii iyo goorta aayaddani soo degtay khushuucla'aantana lagu canaananayo afar sanuun baaba dhexeeyey baa bacdii saxaabada ka mida laga sheegay inay yidhahdeen ya saasaa laga sheegay marka dikriga ilaahay in loo khushuuco a laga qaadanayaa dikriga ilaahay in loo khushuuco ta kale marka aan adduunyada laysku ilaawin oo aan marka waxaweye dikriga ilaahay lagaga mashquulin yacni haddii markaa saasi ay dhacdana waxa ka dhalanaysa qalbi qallayl baa ka dhalanaya nacuudu billahi min dalik walaayaatu fi lbaabi kasiiratun macluuma aayaadka baabkan ku saabsani way fara badan tahay waana la garanayaa xadiiska shan boqol iyo sagaal iyo toddobaatan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo lix iyo siddeetan wa can ibni cumara radia allahu canhuma qaala akhada rasuul ulahi sala allahu aleyh wasalam bimankibi cabdullahi ibni cumar waxauu yidhi akhada wuxuu qabtay rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay bimankibi garabkayguu qabtay oo fa qaala wuxuu ihi kun fi dunya kaannaka gariibun aw caabiru sabiil kun fi dunya waxaad ku noqotaa adduunyada dhexdeeda kaannaka ghariibun si aad ghariib ku taho waageeni ku tahay oo kale noqo aw caabiru sabiil ama mid markaa waddo ka tallaabayo jid ka gudbaayo oo yacni musaafir ah socdaal ah kaasoo kale adduunyada ku noqo wa kaana bnu cumara radi allaahu canhuma cabdulaahi bnu cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahda ayuu ahaa ida amsayta haddaad eh, galabaysato ama habeensato masaaga wuxuu ka soo bilaabmaa min azawaal ilaa nisfi leyl falaa tantadir asabaax waa beriga ha sugin waa beriga ha sugin wa idaa asbaxta haddaad waa beriisatana falaa tantadir ilmasaa yacni markaa galabnimada ha sugin haddaad waa beriisato gelin dambaad gaari doontaa ama waad habeensan doontaa oo habeenkaad gaari doontaa is odhan waxaad qoondaysataa inta ka horraysan aad dhimanayso si qofku hadduu ku xisaabtamo o is yidhaahdo waxa weeye dee waa geeridii waxa weeyaan haddaad dhiman doontaa waxay noqonaysaa inuu mar walba dadaalo wakhud min sixatika limaradik wakhud qaado min sixatika caafimaadkaaga wax ka mida waxaad u qaadataa limaradika xanuunkaaga oo bimacnaa waqtigaad caafimaadka qabto ka faa'iidayso oo cibaadadii iyo taacaadkii iyo wanaaggii uga faa'iidayso qofku marka xanuunsanayo dee waxyaalo badan ma qaban karo laakiin markuu caafimaad qabo hadduu aad u dadaalo marka waxaweye uu ka daciifee xanuunsadana ajarkii oo kalea loo qoraya wuxuu awoodi kari waayey icaadadiisu ay ahayd iyo ajarkiisoo kale loo qoraya wa min xayaatika noloshaada ka sahay qaado limowtika geeridaada u sahay qaado rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari ayaa soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa qisaru lamal geeridii in la xasuusto iyo didiiladana lasoo gaabiyo ayaa xadiidka laga qaadanaya oo nebigu calayhi salaatu wasalaam cabdullahi bni cumar wuxuu ku yidhi adduunyada waxaad ku noqotaa sidii mid hariib ku ah ama mid socdaal oo kale mid la mida noqo ninka socdaalka ah ee safarka ah ee dhul soo mara miyuu is yidhahdaa dhulkan wax ka samayso oo wax ka dhiso ya si lixojecloleh intuu sameeyo inuu is yidhaahdo marka waxa weeye bina ka samee miyuu is yidhaahdaa maye waxba saa uma daneeyo waxaa laga tilmaamayaa marka adduunyada sidaasoo kale mid shabbahaya noqo macnaheedu maaha guri ha dhisanin macnuhu u dhici maayo laakiin waxaa laga tilmaamaya ninkaasi sidaanu isugu taxallujinayn aanu dan uga gelayn dhulkaas marka waxa weeye uu socdaalka ku yahay adduunyada marka aakhire loo eego dan ha ka gelina ya laakiin wax dhisitaankii ashyaada in loo diidaayo ma aha iyo maal inuu xalaala dhaqdo midnaba iyo inuu shaqaysto midna loo diidi maayo midna loo diidi maayo laakiin waxaa laga tilmaamayaa taacaadka iyo khayraadka inaydin kaga mashquulinoo aakhira haydi kala weynaato dadaalkiinu yaanu adduunye u badan kaa markaa qaar shabax kule noqda muraadka looga jeeda waa saas cabdulaahi ibnu cumar waa dabaqay xadiiska waa ku dhaqmay wuxuu odhan jiray haddii markaa waxa weeye aad habeensato ama aad gelin dambe gaadho waagaa kuu beryi doona oo subaxnimada aad gaari doontaa haysodhan haddaad subaxaysato subax gaadhana odhanin habeenka ayaad gaari doontaa haysodhan waxaad qoondaysataa inta ka horraysa in aad dhimanayso si aad u dadaasho waayo qofku hadduu geerida halkan u taallo oo isleeyahay dee haddaad dhiman doontaa waxaa laga yaabaa inuu siday fursadda ka gaadhsii ka gaadhsii ka gaadhsii ya qofka muuminkaana intuu nool yahay ee khayrka samaynaayo dee noloshu khayr bay u tahay waxyaalaha qaladka waxaa ka mid a ah dadka xanuunsanaya dadka qaar markay arkaan iyagoo tabcaansan oo aad u xanuunsanaya bay waxay sidan geeridaa u dhaantaa ya maxay ugu dhaantaa qofka markiisa markaa hadduu yacni ilaahay u xuso kelmadda keliya uu yidhaahdo laa ilaaha ila allah fadli intee leeg buu ku helayaa ya daqiiqadda keliya uu noolaaday qofku khayr la imana ayaa marka agtiisa qaali ka ah ya inta uu nool yahayna hadduu xanuunkaa ku sabro waajibaadkana wuxuu awoodi karo siduu awoodi karo ula yimaado salli qaa'iman fain lam tastatic faqaacidan fain lam tastatic facalaa jambin ya yani waxa weeye ajar baa u soconaya khayr baa u soconayaa sawaab iyo ajar buu ku helayaa wahaakada marka waxyaalaha qaladkay ka mid tahay in la yidhaahdo sidan geeridaa u dhaantay in la yidhaahdo hal mar ou dikri la yimaado ayaa wax loo dhigaa inay jirin wax loo dhigaa aynay jirin xadiidka dabcadaha qaarkoodna waa wa canhu cabdulaahi bni cumar waxa uu ka soo wariyey bukhaari iyo muslimba ana rasuula allahi sal allahu alayh wasalama qaal in rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam uu yidhi maa xaqu imri'in muslimin qof muslima xaqiisu ma ahan qofkaa muslimka ahoo lahu shayun yuusii fiihi lahu shayun shay u sugan yahay shaygaasoo yuusii fiihi uu ku dardaarmayo gudihiisa shaygaa laga sifaynaya lahu shay-un waxay sifo ka tahay imri'in bay sifo ka tahay yuusii fiihina waxay sifo ka tahay shayga yabiitu leylatayni ay an yabiita leylatayni qof muslima xaqiisu ma ahaan oo shay uu u sugnaaday uu ku dardaarmayaa bimacnaa ay tahay inuu ku dardaarmaa yabiitu leylatayni ay an yabiita leylatayni inuu baryo laba habeen xaqiisu ma aha an yabiita leylatayni baytuutatahu ama bayaatahu leylatayni laba habeen inuu baryaa xaqiisa maaha xaal axwaasha ka mid a ilaa walxaal wasiyatuhu maktuubatun cindahu xaal markaa dardaarankiisu qoran yahay mooyaane oo agtiisa ku qoran yaho yaalla mooyaane xaal kale inuu baryaa xaqiisa maaha xaqiisa ma aha inuu baryo oo labadaa habeen sugnaado baryo waxaan u jeedaa uu isaga habeen joogo baata yabiitu iyo baata yabaatu waxa weeye waa sugnaanshaha habeenkii la sugnaado dalla waxaa loo isticmaalaa maalintii buu ahaaday ama sugnaa baatana habeenkii buu sidaa baryey ama markaa sugnaa maxaa ku barideen waa talyahaw ya yani maxaa halay ku sugnaydeen ku soo haysateen marka qof muslima oo shay uu ku dardaarma uu u sugan yahay inuu laba habeen joogaa Eh, xaqiisu ma aha xaqiisuma aha inuu laba habeen joogo iyada oo dardaarankiisu qoran yahay mooyaane ilaa wa wasiyatuhu maktuubatun cindahu awjuh kale culamada qaar waa yidhahdeen lakin wejiga ugu fiican waxay tahay waa in la yidhaahdo waa khabarkii ayay noqonaysaa eh, yabiitu marka antii baa la xadfay an yabiita ayaa macnuhu dhacay an yabiita ayuu dhacay eh, jamac culamada ka midaana saa ku fasiro ibnu xajar iyo ka mid yihiin iyo culamo kaleba waa ku fasireen saas inkastuu caynigu ictiraaday laakiin ictiraadkiisaasi maxal ma iska taxaamul maxal ma leh inaga filan inay soo aroortay riwaayaadka qaarkood oo anta markaa sugaya sida riwaayada nasaa'i iyo riwaayaad kale an yabiitaa soo aroortay antu iyadoo joogta waana dhacdaa ficilka inaan anta la xadfo ya iyadoo masder la dhalaalinayo loo jeedo maqsuud ay tahay ama khabar ha dhaco ama mubtada ha dhacee ya anta in la xadfo ficilka la rafciyo waa dhacdaa qur'aankaaba dee ku sugan tahay wa min aayaati yuriikum lbarqa waxay noqon lahayd antu hadday joogto an yuriyakum lbarqa bay noqon lahayd yuriikumna waa mubtadihii dee ficil mubtada ma noqdee masder la dhalaalinaya markaa meesha noqonaysa mubtadihii iraa'atukum lbara ya aayaadka ilahay waxaa ka mid ah iraa'atukum lbara tusintiisa uu allah idin tusaayo hillaaca yuriikum an yuriyakum hmm. marka waxa weeye waa saas awjuhda kale culammadu ay sheegeen wejigaasa ugu fiican in la yidhaahdo yabiita ayaa noqonaya khabarkii oo masdarka laga ayaa noqonaya an baana xadfan muttafaqun calayhi waa la waafaqsanya bukhari muslim baa isku waafaqay hada lafdu lbukhaariyi kani waa lafdiga bukhaari wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay yabiitu alaaa layaal yacni marka qof muslima oo wuxuu ku dardaarmo yacni ay u sugnaatay xaqiisu ma aha inuu saddex habeen baryo iyadoo dardaarankiisu qoran yahay mooyaane qaala bnu cumar cabdulahi bnu cumar wuxuu yihi maa marat calaya leylatun imay soo marin habeen ima soo marin hal habeen mundu samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam laga soo bilaabo goortii aan nebiga ka maqlay xadiiskaa laga soo bilaabo qaala inuu yidhi daalika sidaas uu yidhi xadiiskaas wakhtigii aan maqlay rasuulku qaala inuu yidhi aan maqlay xaalu caynkaa yidhi aan maqlay daalika sidaa yidhi waa xadiiska aynu soo aragnay wakhtigaan maqlay laga soo bilaabo habeen ima soo marin ilaa wa cindii wasiyatii iyada oo agtayda ay ku sugan tahay mooyaane dardaarankaygu wuxuu soo marayey habeennada habeen kastaaba iyadoo dardaarankaygu qoran yahay habeen dardaarankaygu qornay ima soo marin wakhtigaa laga soo bilaabay waxaa laga qaadanayaa xadiidkan ruuxu inuu dardaarmo ayaa laga qaadanaya jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen ruuxa haddii xuquuq lagu leeyahay ama duyuun ama wax la mida haddii lagu leeyahay inuu dardaarma waa waajib dayn baa lagu leeyahay dad baa xuquuq ku leh xuquuqda caynkaasa dee hadduu isagaan sheegin uu ka dhinto waxaaba dhici karta xuquuqdaasi inay dee hadhow laga bixin waayo dee cidba ma oga cid uma sheegin cid uma sheegin ya marka haddii xuquuq lagu leeyahay xuquuqda caynkaasa inuu ku dardaarmaa waa waajib haddii laakiin taasi aynay jirin sadaqa tabaruc ah ama waqafa ama wax la mida inuu ku dardaarmaa waajib ma ahee waa sunne waa sunne marka tafsiil baa masalada la gelinaya yacni sunno inuu ku dardaarmaa waajib ah cidi odhan mayso oo sunnuhu waajib maaha haddamaarita sunnihii inuu sunno yahay ka bixi maayo laakiin dee xuquuq waajibi hadday jirto lagu leeyahay inuu ku dardaarmaa xuquuqdaas si aynay u lumin ya waxay noqonaysaa markaa mid iyadu waajiba wey maynu caddeeyaa aw qoraa qoraalkana culamada qaarkood waxay dhahen waxaa laga tilmaamayaa uun inuu markaa arrinkaa ama isaga ha laga qoro ama isagu ha qoro waxa la mida markaysa marka haddii uu markhaatiyaal u yeelo u sheego taasaa markaa la mida taas ayaa la mida waxaa kaloo laga qaadanayaa khadka in lagu camal falayo qoraalka ilaa wasiyatu maktuubatun cindahu madaahibta qaarkood waxay leeyihiin qoraalka keliya kuma fillee waa in markhaatiyaallo loo yeelaa dardaarankii marka la qoro ayaa waxaa la odhanayaa markhaati cid baa la markhaati gelinaya inuu markaas saa ku dardaarmay culamada qaar baa saaray markaasay culamadaasi waxay ka dhaliyeen oo yidhaahdeen haddii marka iyadoo qoran la arko waa inay ku qornayn tani waa wasiyatii waa dardaarankaygii aynay ku qornayn waaba la garanaya khadkiisii inay tahy laakiin saase haddaynay ku qornayn laguma camal falay yidhahdeen bacdulmadaahib baa saa laakiin culamada qaarkood waxay leeyihiin dee waxa weeye xaalka caynkaasa haddii mar ay qoraalkiisii too khadkiisii la garanaayo inuu yahay oo cidi ka markhaati kacdo kaasi in khadu fulaan uu yahay laba shaahid ay ka markhaati kacaan may ogeen markuu qorayo lakiin khadkiisa yaqaaneen xaalka waa lagu camal falay calaa kulli xaal qoraalku inuu muhim yahay waa laga qaadanaya xadiiska waxaa kaloo laga qaadanayaa dardaaranku inuu fiican yahayna waa laga qaadanaya ta kale waxaa laysla ogolyay xaq waajiba haddii lagu leeyahay inuu ku dardaarmaa xaqa waajibka ah ee lagu leeyahay Eh, inay waajib noqonayso taana waa laysla ysla ogol yahay waxaa la isku khilaafsan yahay intaa midnaba haddaynay jirin xuquuqu cid ku leeyahay ee mid isaga lagu leeyahay midnaba inuu dardaarma waajib miyay ku tahay mise maaha daa'ifa marka waxay yidhaahdeen culammada ka mida maya markaa lafteeda waa waajib cala alilaaq inuu dardaarmaa mar layidhah laakiin jamaahiir ahlucilmi waxay leeyihin markaa dardaaranku waajib maaha waxay noqonaysaa markaana sunna inuu yahay ama sunne mu'akada yahay ayay noqonaysa marka inuu dardaaranku fiican yahaa laga qaadanaya qofkuna intuu nool yahay maalkiisa dee wuxuu ka baxsado isagaa yacni u khiyaar leh laakiin markuu dhinto maalkii waa ka wareegay cid kalaa yeelatay marka dee hadduu ka dardaarmo oo wax markaa mucayana ku dardaarmo sulusulmaal ama wax ka yar ama rubuc ama duuna daalik oo yidhahdo halkaa lagu bixiyo masjid ha lay geliyo ceel ha laygu sameeyo waqafa yaa waxayo waxaa masaakiin ha la siiyo dee waxa weeye waxay noqonaysaa wax xasanaadkiisii ugu kordhay waa xadiis ku saaratay in allaha tasadaqa eh, calaykum eh, ulusa amwaalikum cinda wafaatikum ziyaadatan fii xasanaatikum ilaahay wuxuu idinku sadaqadaystay eh, wakhtiga geeridiinna agteeda xoolihiinna marka saddex meelood laga dhigo meel ahaan dalool buu idinku sadaqadaystay wuxuu idinku sadaqadaystay dheeraad markaa iyo siyaado xasanaadkiinni eh, siyaado ama kordhin xasanaadkiinni laydinku kordhinayo ay tahay baa uu idinku sadqadayso waa koror xasanaadkiinna uu idinku kordhinaayo macnaa haddii aanu qofku markaa ku dardaarmin ubadkiisu wuxuu yeeli doono dee lama oga ubadkiisu wuxuu yeeli doono lama oga qise markaa ii sheegay wakhtiyada qaarkoodna waaba soo naqliyebe nin baa dhintay maal fara badan buu ka dhintay xoolo aad u badan buu ka dhintay xoolihii baa markii dambe waxa dhacday ay markaa qaybsanayeen ubadkiisii baan mid ka mida ku idhi buu yidhi xoolahan maxaa uga baxsateen aabbihi maxaa ka siiseen mid baa wuxuu igu yidhi buu yidhi ninka cidina waxba ma ogola ninka aabihii aabbihii ninka cidina waxba uma ogola marka qofku intuu nool yahay dee xoolihiisa waxa uu isagu ka baxsado ayuu ka baxsan karaa laakiin berri marti buu ka yahay marti ubadkiisu waxay fali doonaan na kama warqabo isagoo ku tabcay tabcay tabcay tabcay ya ayaa dhici karta mar khafla in lagaa qabto isagu wax damacsanaa mar baad wax ka samayn doontaa marbaad sidan shaytaankuna uu lahaa markaa dib udhig dib udhig horta haysiira gaadhe haysiira gaadhe horte dib udhig marka dambead masaajid dhistaaye marka dambead waxaan qabataaye marka dambead waxaan bixisaaye sida caynka u leeyahay baa laga yaabaa qofkii in laga qabto dee hadduu marka aan waxba ku dardaarmin waa nasiib de inay markaa waxaweyn yani ciddaasi haddii uun ilaahay waafajiyo baa waxay de ay markaa uga soo bixiyaan haddii kalena dee waxaaba dhici karta de inaan markaa sida ninkaasoo kale de in la yahay ninkaa cidina waxba noqola waxaaba dhici karta dee geeridiisa in lagu farxaaba suuragala ama dee marka uu nool yahay bale siyaatalow iyo odayga idinka dulqaada aad maalkaa iska qaybsateen waxaa laga yaabaa qaar badan uurka inay ka jecel yihin qaarna waaba ku hadlaa ma dee ya qise uu sheekh imaani sheegay wuxuu nin dhakhtara ayaan markaysaa la kulmay oo marka carabiya meel ka mida ka shaqaynaaya marka cid baan doonayay in markii hore waxaan islahaa carabbaa la kulmi doontaa dhakhtar caraba dabeedna aad uga tarjamaysaa oday baan wadnay marka odaygana inankiisaa waday oday da' buu ahaa halkii buu ma inankaaga baa ku wadaa markaasuu yidhi haa nin soomaaliya u noqday ninka markiisa markaa meeshii fadhiyey dhakhtarka ma baa ku wada haa markaasuu meeshii la qabtay waa lagu khasaaray meeshii yurub maa lagu khasaaray midaan dhalay baa marka ila soo hadlay buuri markaasaan ku idhi aabba xoolo fara badan baa shaqiyey markaasuu aabba xoolo badan baa shaqaysa ha xoolo badan baan shaqayn aabba haddaba dhimo dhima buuhi dhimo <laughs> innaga xaggeenna qaar badanoo dee uurka ka jecel afka kagama hadli karaan ya afka kagama hadli karaan laakiin waxa weye halkaa dee afkaabuu kaga hadlayaaba isagaabuu la waajahayaba allahu mustaan xadiidka shan boqol iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa shan boqol iyo siddeed iyo siddeetan wa can anasin radia allahu canhu qaala khata nabiyu sala allahu aleyh wasalam khuduudan anas waxa uu yidhi khata nabiyu sala allahu alayh wasalam nabiga ayaa layn jeexay khata wuxuu khadeeyey oo jeexay khuduudan khadad buu jeexay layman ayuu jeexay faqaala wuxuu uhi nabigu calayhi salaatu wasalaam hada alamalu kaasi waa yididiiladii wa hada ajaluhu kaasina waa geeridiisii fa baynamaa huwa kadalika wakhti gudihiisoo uu sidaas ku sugan yahay qofku id jaa'a waaba isagiyo u yimi alkhatu alaqrab khadkii dhowaanshaha badnaa u yimi marka khadadka uu nabigu jeexay khadwa calaa kulli xaal waxaa looga jeedaa qofkii khadna waxaa looga jeedayay didiiladii khadna waxaa looga jeedaa yani waxaweeye geeridii khadad kalena waxaa looga jeedaa waxyaalaha cawaaridee kusoo darinaya xadiiska dambea sii caddaynayo oo xadiiskana sii fasiraya rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiska can boqoliyo abyosideean can ibni mascuudin radia allahu canhu qaala khata nabiyu sala allahu alay wasalam khatan murabacan khada nabiyu sala allahu aleyh wasalama nebigu wuxuu khadeeyey oo jeexay khadan murabbacan khad markaa afarta jiha iskaga xidhan waa sidii markaa qol oo kale weeye walow haba kala dheeraado ama ha isleekaado wa khada khadan fi lwasat khadna dhexda ayuu ka jeexay wa khaarijan minhu khadkaa dhexda uu ka jeexo khaarijan baxay minhu wuxuu ka baxayaa khadkan murabbaca buu ka dhex baxayaa waa yididiiladii oo geerida waa ka dambaysaa wakhti fog buu yididiilanayaa saasaad samayn doontaa berigaana saasaad samayn doontaa berigaana saasaad samayn doontaa beryaha uu qoondaysanayo o isleeyahay saa iyo saa samee yacni qaarkood ma gaadhayba ajashaa ka sokaysa wakhata khutadan siqaaran wa khata wuxuu khadeeyey oo uu jeexay khutadan khadad yaryar oo siqaaran yaryar ilaa hada aladii fi lwasat wuxuu markaa u jeexay khadadkaa yaryar yacni kan dhexda ku sugan xaggiis ayuu u jeexay min jaanibihi aladii fi lwasat dhinaciisa bartanka ku sugan ayuu markaa ka jeexay waa khadadka yara ku aragtaan inay geestan ay ku yaalliin xariijimaha yaryar weeye xariijimaha yaryar weeye marka waxayna umuurahaasi waa cawaariddii ku soo darrinaysa ya oo marba dhibaato wax la kulmayey mar xanuun buu la kulmayaa mar gaajuu la kulmayaa mar wuxuu la kulmayaa markaysaa dhibaatooyin kaluu la kulmayaa marba shidduu la kulmayaa marka yani wuxuu isleeyahy tanaad ku gelaysaa waa ka baxayaa waayo geeridii lama gaadhin siduu marba uga baxaayo marba mid uga tallaabayo marba mid uga tallaabayo ayuu marka dambe khadka weyn gaadhayaa ee wareegga ah ayuu gaadhaya marka khadadkaa yari waxa weye waxyaalaha kusoo darrinaya weeye wuu ina fasiraya fa wuxuu ihi nabigu calayhi salaatu wasalaam hada aliinsaanu kani waa qofkii waa kaa dhexda wahada ajaluhu muxiitan bihi kanna waa geeridiisii oo muxiitan bihi xaalay ku wareegsan tahay aw qad axaata bihi ama siiqada muxiitan bihi buu yidhi ama qad axaata bihi buu yidhi yacni markaa xaaluu markaa koobay wa hada aladii huwa khaarijun kan ka baxayna amaluhu waa yididiiladiisii yididiiladii markaa geeridii waa ka dambaysaa yacni inta aanu geeriyoon yididilooyinka qaar waa yihiin qaar baa ka tallaabayo ka dambeeya wa hadihi alkhudadu khadadkan asigaaru yaryarna alacraadu waa waxyaalaha ku soo darinaya ama masaa'ibka ama dhibaatooyinka ama xanuunnada ah fa in akhta'ahu haada hadduu kani seego nahashahu haada kanaa markaa haleelaya wa in akhta'ahu haada hadduu kani marka waxaan seegana nahashahu haada kanaa markaysa markaa waxaan haleelaya rawahu lbukhaariyu bukhaari baa soo wariyey marka musaa'ibkaasaa markaysa marka waxaa la kulmaya oo waxaweye ku aadan marka qaarkood waxaweye dee waa ku dhacayaan qaarkoodna waxaweye waa ka badbaadayaan waa ka badbaadaya waqtiyada qaar baa laga yaabaa inuu gaari la dhaco ow isagu aan waxba noqon musiibadii waxa weeye yani waa ku sigtay laakiin kuma dhicino ma asiibin waqtiyada qaarkoodna waa ku asiibaysaayo markaasaa dhibaatooyin ku imanayaan ama jabaya ama kada ama caynkan laakiin aanu u dhimanayn ama u xanuunsanaya halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ila anta astaqfiruka atub ilayk